waxaan kusoo jirnay kitaabkii sharxu qadri nada waballisada nawaasiqdaan ku dhex jirnay gaar ahaan danna iyo akhwaadeedaan ku dhex jirnay wa min axkaami hadihi afcaali afcaashan axkaamkeeduu kamid ahaaday annahu shani yejuusu inuu ku banaan yahay fiiha afcaasha alilqaau laaqi yeelid walicmaalu camal siin afcaashan oo afcaalulquluub ah saddex xuguna ku banaan xugunka koobaad waxaa la hahdaa alicmaal mar waajibu noqonaa marna jaa-is haddii mubtadihii khabarku ka dambeeyaan waa waajib danantu zaydan qaa'iman ma banaana inaad camal halaydoo tiraahdo danantu zaydun qaa'imun ayaguyo ka dambeeya ma banaana haddii mubtadihii khabarku ficilka ka dambeeyaan icmaalku waa waajib haddii mubtadihii khabarka uu kala dhex galoo tawasudo ama mubtadihii khabarkuba labaduba ay hormaraanna icmaalku waa jaa-is marka saddexa xugun ay leeyihiin alicmaal walilqaa waltacliiq ay afcaashaanu leedahay xukunka koobaad waa icmaal mar waa waajib laba goorna waa jaa-is ah, mar waa waajib mubtadihi qabarku hadday ficilka ka dambeeyaan icmaalku waa waajib ah, danantu zaydan qaa'iman waa waajib haddii ay dhexda uu galo oo mubtaduna ka horey qabarku ka dambeeyo maalan ama se qabarku horeeyo waa dhec qartahay dhexda ka galana icmaalku waa jaa hadii labaduba hormaraanu ka dabamaro ficilku dabamarana oo mubtadii khabarka horeeyaana waa jaa-is icmaal marka isaga waa warkiisu waa saas halnaga hado ilqa iyo tacliiqaan galno wa min axkaami hadi lafcaali afcaashan axkaamkeedu kamid ahda anahu shan iyo juusi inuu ku banaan yahay fiiha afcaasha alilqaau laaqiyelid iyo watacliiqu tacliiq mid walba hadaa xugun iyo macnuu leey iyo macnahabaa kitaabka sheega macnihiyuu hormariyey wuxuu ku yidhi faamal ilqaau ilqihii fahuwa ilquhu cibaaratun ka wara mid weeye can ibdaali camaliha afcaasha camalkeedoo la buriyo laga waramo fi lafdi lafdiga dhexdiisa lagu buriy fi fi lafdi lafdiga lagu camal falo iyo walmaxali maxal camalfalkii lafdiga iyo maxalka lagu camalfalayey oo la buriyo alera ilqaac macnihiis waa saas macnihiisa xukunkiisa waa soo socda fa ama alilqaau ilqaha fahuwa ilquhu cibaaratun ka wara mid weeye can ibdaali camaliha afcaasha camalkeeda la burintiisa laga waramo fi lafdi lafdiga ay ku camal falayday iyo wal maxali macalka labadaba in la buriyo saasaa waxa la ihahdaa ilqaa maxaa loo burinaa litawasudihaa afcaasha dhexdhexaysashadeeda bayna almafcuuleyni labada mafcuul dhexdooda ay dhexdhexaysanaydo oo ta'ahurihaa afcaasha gadaal marideeda canhumaa cani lmafcuuleyni labada mafcuulba ay ka gadaal marto ibdaalul camalka waxaa keena oo ilqaha keenaa laba sababood midkood wey inay tawasudo afcaashu oo ay mubtadaha iyo khabarka dhexda ka gasho litawasudiha afcaasha dhexdhexaysashadeeda darteed aan loo burina camalka bayna almafcuuleyni labada mafcuul dhexdooda ay tawasudo oy labada mafcuul dhexda ka gasho ow ta'ahurihaa afcaasha gadaalmarideeda waa sababka labaad inay gadaal ka marto labadii mafcuul ow ta'ahurihaa afcaasha gadaalmarideeda canhumaa canilmafcuuleyn ay gadaal ka marto labadaas sababna waa sababaha keena mihaalu tawasudihaa afcaasha dhexdhexaysashadeeda mihaalkeeda baynahumaa bayna almafcuuleyni labada mafcuul dhexdooda ay tawasudo qawluka waa hadalkaaga oo aad ku qawsho zaydan ah, zayd danantu waxaan u maleeyey caaliman ah, hadda waa la camal siiyey waana tawasuday ah, waa tawasuday ficilkii oo zaydan iyo caaliman dhexduu ka galay labadii mafcuul dhexdoodu galay markaasoo kale ilqaagu waa ku banaanyi icmaalkiina waa banaay waa banaanya bilicmaalina aad kula qawsho qawluka aad tirada zaydan danantu caaliman bilicmaali aad kula qawsho wayajuusu waxa banaan ilqihi oo ah wayajuusu waxa banaan zaydun zayd dhanantu waa maleeye caalim weeye jumla muctaradaa ka dhig ila ku camal fali mehe hadhihin zaydun zayd dhanantu waxaan u maleeyey dhanniga zayd ha ku dul ridin ma ku camal falaayo waa jumla muctaridaa ka dhig mubtadii qabar caadi ay ah jumla muctaridaa ka dhig waa in macnahaaga laga fahmo camal halaynta zaydun zayd danantu waa maleeye qaa'imun kii taagan weeye caalimun caalim weeye waa in laga fahmaa markay camal falaydana waa in macnahaaga laga fahmaa oo aad tidhahdaa zaydan zayd danantu waxaan u maleeyey caaliman caalim oo danigaad ku dul ride zaydkaad ku ridee waad ku tacallujine waad ku tacallujine wayajuusu waxaa banaan zaydun zayd danantu waa melay caalim weeye bilihmaali uu ku banaan yahay uu ku banaan yahay marka markaasoo kaleeto icmaalku waa jaa-is xukunka ilqahana waxay tahay waa jaa-is siisaba ilqa waajiba maba jiroba ilquhu waa jaa-is haddii lagu idhahdaa waxaad sheegtaa macnaha ilqaha waxaa leedahay ibtaalu camaliha fi lafdi walmaxa ibtaal waa kaas macnihiisa la yidhaha xukunka ilqu ee waajiba noqdo xukunkiisu waa saas qaalo shaaciru shaacirkii wuxuu yidhi abil araajiisi ma baxru rajazyaal yabna lu'mi xumaanta wiilkeediio aad tuuciduni iigu goodine wa fil araajiisi baxru rajazyaal khiltu waa maleeye allu'mu liidnaan iyo waru fasaadaa ku sugan abil araajiisi Ah. nin u dhaaramay arko inuu ku gabyahayo markaasuu leey hadda waxaad igu gabyahayn ama baxrurajasa ah? baxrurajasku waa meesha afareyda laga yidhaha soomaaliga gabay weyn maaha waa carabiga xoogaa gabayada ugu fudud wey baxrurajaska ah. laakin baxrulwasiid baxru dawiil iyo waxa weyan haddii la yidhaahdo iyo baxrulbasiid iyo kuwaas waa ragga khubaradaha ku gabya oo gabayga aad u yaqaan laakiin waxa weyan afareyda carabiga waa baxrurajas hmm. qof kastoo gabaygaan saas ugu khatarsanayn a iska tuura karaan maraj maraj markaasuu yihaa bilaraajiisi ma baxru rajasyaal yabna lumi xumaanta wiilkeediio atucidun igu goodine wa fil araajiisi baxru rajasyaal khiltu waa maleeye allu'mu liidnaan iyo walkhawaru fasaada ku sugan maclusheedka fiir hadde wa fil araajiisi waa khabar muqadama allumuna oo mubtada muaqara dhexduu ficilka ku jira waana alcamal wa fil araajiisi baxrurajaysyaal waxaa ku sugnaaday khiltu waa maleeye allu'mu lidnaan iyo walkhabaru fasaad sax wa saas in la fahmo waayo khabarka falumu allumu mubtadaun mubtada weeye mubtadahaasoo mu'akharun la gadaal mariyey wa fil araajiisi fil araajiisina fii mawdici rafcin god mawdiciisu ku sugnaaday jaarmajruurkaasu liannahu jaarmajruurkaasu khabaru khabar weeye khabarkaasoo muqadamu la hormariyey wa ulqiyat wa ulqiyat waa la laaqi yeelo waa la camal haleeyey khiltu kelimadaas oo khiltu ah maxaa loo laaqi yeelay sabab labadii sabab mid la helay litawasudihaa liajli tawasudihaa dhexdhexaysashadeeda darteed baynahumaa bayna almubtada waa khabar ay dhexdhexaysatay wa halilwajhaani labada waj sawaaun isku mid miya marka ficilku uu dhexdhexaysto mubtadii khabarka labada wejo ah ilqah iyo icmaalku ma isku mida awil icmaalu mase camal siinta arjaxu miisaan badan fiihi tawasudka madhabaani laba madhabaa ku sugan laba madhabaa ku jirta mana kala rajaxin halkan laakiin waa kala rajaxay markuu shuduur dahabka joogo waa kala rajaxay oo wuxuu yidhi walilqaau maca takhiiri axsanu min alicmaali wاlcmaalu maca tawasudi axsanu min alilqaa'i u leey wlilqaai maca takiiri in la ilqeeyo hadduu ficilku mubtadiya khabarka ka gadaal maro axsanu isagaa ka wanaag badan min alicmaali in la camal siiyo walicmaalu camal siinta maca tawasudi dhexdhexaysashada dhexdeeda la camal siiyo axsanu wanaag badan waxay ka wanaag badan tahay min alilqaa'i markaasuu yihi waqiila humaa siyaani waana la yidhi waa isku mid mie waa midda matniga qadriga maray ma ah, humaa siyaani ah. eh. waa isku mid miyuusan dhihin mutawasit miyuusan dhihin matni waa isku midu yii fiiriya ku laabta wa bimsaawaatin iyuu soo yii ah. marka qiilu ka dhigaa marka uu joogo shuduur waqiila humaa siyaani uley marka qiilu ka dhiga waa tanu raajixa marka tanaa la raajixsan marka xaalatu tawasudka icmaalka raajixa xaalatu taahurna iyada waa laiskuma khilaafsanaba imaal eh, xaalatu taahurka laiskuma khilaafsana inuu waxa weya ilqaagu uu raajixay waa kana wa mihaalu taahuriha afcaasha gadaalmarinteeda mihaalkeeda canhumaa can ilmubtadai walkhabari ay ka gadaal marto wa mihaalu afcaasha gadaalmaridooda mihaalkeedii canhum canilmubtada walkhabar ay ka gadaal marto qawluka qowlkaa weeye aad tirahdo zaydun zayd caalimun caalim weeye dhalantu waa mareeyey bandhiga xaggaad ka dhigay ku ridi maydid ah, zaydku dul ridi maydid saasaa loo camal hadlayna bilihmaalina aad kula qawsho wa huwa ihmaalkuna alarjax waa isagaa miisaan badan bilitifaaqi sida laisku waafaqsan yahi mar hadday ta'ahurto afcaashu wayajuusu waxaa banaan zaydan zayd caaliman dananta u maleeyey fiiri waa ku ridee daniga zaydan zayd caaliman caalim aan dananta u maleeyey bidix maalin wuu ku banaanyah qaala shaaciru wuxuu yidhi alqowmu qoomkii fii ahari raadkaygay ku sugan yihin way soo eryanayaan way soo raadceliyaayeen cadowgi cadowgu ka soo cararay waa ka soo fakaday markaasuu ciidankii iyo tolkii soo dhex galay markaasuu yidhi waa la idaba joogaahe aan u galno horaantaqal qabto inuu gowrgowrao Ah, markaas iska gabya ah, iska geegaara oo farxad wadnihii udegay markaasuu yii alqawmu raggii fii athari raadkaygay kusoo sugan yihiin danantu waa maleeye in yakun hadduu sugnaado kana tama ma ladii qad danantu aan maleeyey faqad afirtu waa guulaystu ilaanu wakhaadu ayause waa hoogeen saa ciidankaygan ku dhex jira aggan ugu jiraahe hmm, ayause waa hoogeen marka fiiri alqawmu qomkii fii afari raadkaygay ku sugnaadeen wamtadii khabar waa hor mareen suma jeedid ficilkii waa ka gadaal maray danantu waa mareeyey waa ka dambeeya waa la camal haley ilqiyaa lagu sameeyey ilqa ayaa lagu sameeyey fain yakun hadduu sugnaado maladii kii qadanantu ay qadanantuhu aan meleeyey weeye faqad afirtu anigu waa guulaystay oo cadowgan gacanta ku dhigay waqaabuu ayaguna waa hoogeen oo wiilkan gawraca islaaheen gacantay galeen marka waa nooca falqowmu falqowmu mubtadaun mubtada weeye wa fii athari fii atharina fii mawdici rafcin god makaankiisuu ku sugan yahay calaa anahu khabaruhu mubtadaa khabarkiisu in ilahay lagu rafciyo wa uhmilat waa la camal haleeye dhanna maxaa loo camal haleeye litaakhurihaa liajli ta'ahurihaa gadaalmarideeda darteeda canhuma mubtadii khabarka ay ka gadaal martay ah, waa sidii raaji ahayd bitifaaqina wamataa waqtigii taqadama alficlu ficilku uu hormaro calى lmubtadai wlkhabari uu ka hormaro macan wadajeedo xaal ay yihiin mubtadihi khabarka lan yajus ihmaalu ma banaana imaal waajiba soo ma imaal waajiba ma banaana wamataa waqtigii taqadama ficlu ficilku uu ka hormaro cala mubtadai mubtadaha iyo wlkhabari macan wadajir xaalo ahayn mubtadii khabarku lam yajus ihmaalu ihmaal ma banaana laa naqulu dhihi mayno danantu zaydun danantu waa maleeye zaydun zayd qaaimkii taagan wey ma dhahayno saxribiga maahane birafci god kuma dhahayno qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaal aan khilaafayno lilkuufiyiina oo iyagu waa banaantay leey ah, iyagu waa banaantay leey kuufiyiintu ah, isagoo ficilkii hormaray ayaa haddana la ilqay karahay kuleeyihi marka hadda waxaad ogaatay macna alicmaal wa xukmu licmaal wa macna alilqaa wa xukmu lilqaa iyo aqsaamahoodii oo dhan aan halkaas uga gudubno tacliiqaan gelayna asna xugun iyo macnu leey ah, labadaba kitaabkaa kuu dhiga labadaba waay waama tacliiqu tacliiq fa huwa tacliiqi xirid wey kaana laga xidhaa macmuulyaalka ka damba inuu ku camal falo waa laga xidhaa waa laga xabisa waama tacliiqu tacliiq fa huwa tacliiqu cibaaratun ka warramid weeye can ibdaali camalihaa afcaasha camalfalkeeda la burinteeda laga waramo lafan min jihati lafdin xagga lafdiga ay ku camal fasho laa maxala min jihati maxalin xagga maxalka maya ah. tacliiq waxaa la yidhahdaa afcaashana waxaa laga xiraa inay lafdiga ku camal fasho maxalkana waa lagu sii daynaya ku camal fale maxalka waa loo ogolya waa ku camal fale waama tacliiqu tacliiq fa huwa tacliiqi cibaaratun ka waramid wey can ibaali camalihaa afcaasha camalkeeda la buriyo laga waramo lafdan min jihati lafdin xagga lafdiga waxa weeyaan lagu camal falo laa maxala min jihati maxal xagga maxalka in lagu camal falo maya laga burima maxaa loo burina sababka keenaya waa kana iyaga hal sababay leeyihi lictiraadi maa shay mucaaradidiis aa loo burina ibdaalka ku taxaluji lictiraadi maa shay mucaaradidiisa loo burina lahu maaga u sugnaaday satrulkalaami kalaamka awelkiisa baynahaa afcaasha iyo wa bayna macmuulayaha labadooda macmuul ay u kala dhex galo marka tacliiq la keena shay sadaara leh oo waxa ka dambeeya uusan ku camalfali karin wax isaa ka horeeya aa wuxuu kala dhega kala dhex gala afcaasha iyo labada maxmuud ficilku ka daba mara ficilka uu ka li lictiraadi maa shay mucaaradidiisa loo burinaa lahu maaga uu sugnaaday satrukalaami baynahaa afcaasha iyo wa bayna macmuulayhaa labadeeda macmuul uu kala dhex galo wlmuraadu ujeedada bimaa shay lahu sadrulkalaami loola jeedo maxaa loola jeeda waa kana ah, waana waajib xukunkiisu macnihiisuna saas tacliiquna waa waajib ah, xukunkiisu waa waajib marba haddii sababkii la hela tacliiqa keenaayey asagu aqsaam kale male waa waajib ah, meel uu jaais yahay ma jirto wlmuraadu ujeedada bimaa shay lahu sadrulkalaami sadrulkalaam usugnaan loola jeedaa alwal ma weye maada annafiyatu wax anfinayda wadalika mithaalkiina ka qowlika waa qowlkaagoo kale oo aad ku qowsho calimtu waxaan ogaaday maa zaydun zayd qaa'imun mid taagan inuusan ahayn fiir macnahaan waad ku ridee maa calimtu nafyigaas cilmiga zayd iyo qaa'imaad ku ridee maxaa yeelay maxalkay uga camal falayaan maxalkay uga camal falayaan hadda waxaad leedahay calimtu labadii mafcuul waa laga xidhay maxaa yeelay maadaas aasadara iska leh maada wax ka horeeya inta iyada ka tallaabsadaan wax ka dambeeya kuma camal fali karaan wax ka dambeeya ma ku camal fali karaan calimtu waxaan ogaaday ma zaydun zayd qaaimun mid taagin marka zaydun lafdigeeda iyo qaaimun lafdigeeda ma ku camal fali karo calimu laakiin maxalka waa ugu camal fal maxalka waa ka nasbisan yihin welidaa sidaas tiraada waxaa kuu banaan inaad tidhaahdo walaa camran jaalisan inaad tidhaahdo walaa oo ayagoo nasbisan aad ku cadafto aa kuu banaan walaa camran jaalisan camarna inuu fadhiyo ma ogi saasaa kuu banaan amase bal camran Eh. taasaa kuu banaan marka isagoo nasbisan inaad ku cadaftaa kuu banaan isagoo nasbisan qaala allahu ilahi wuxuu yidhi tacaala ilaa waa sareeyaa laqad calimta wallaahi allan ku dhaartay qad xaqiiqa calimta waxaad ogaatay ibraahim maa haaulaai kuwaan sanamyaalkaa inaysan ahayn yantiquna kuwa hadla maa haaulaai kuwaanu yantiquna kuwa hadla inaysan ahayn maxamed shaahidka fiiri calimta labadeedii mafcuul maadaasaa ka xirtay labada mafcuul waxay noqoleen mafcuul awalku iyo haaulaai mafcuul haaniguna yantiqun u noqo laha hada ma ku camalfali karto lafdiga haaulaai wa iska mubtade yandiquuna waa khabar fa haaulaai haaulaai mubtade mubtade weeye wa yandiquuna yandiquuna khabaru khabarkiisi weeye walaysa haaulaai yandiquuna mafcuulan mafcuul maaha mafcuulku awalan horeeya iyo wasaanifta labeeya ha ma ahan xagga lafdiga xagga maxalka waa yihiin athani kan labeeya weye ma weye walla saas wacda walla laa weye laadi annafiyatu ee waxanfinayday Hmm. wlmuraadu bima lahu sadrukaraami ma wey maadu khabar ahe walaa wey laada annafiyatu waxanfina wadalika mithaalkii ka qawlika waa hadalkaago kale oo aad tidhaahdo calimtu waxaan ogaaday laa zaydun zayd qaa'imun mid taagin uusan ahayn walaa camruna uusan ahayn walaa camrana waa banaan tahay ood maxalka ku cadafto maxalka inaad ku cadafto hadda maxalshaadku calim labadeedii mafcuulu zaydun qaa'imun ah laadaasaa ka xirtay lafdiga ugama camal fali karta lakiin maxalka waa ka nisbasanta wn in weeye intii annaafiyatu ay waxalfinayday wadalika mihaalkeed ka qowlihi wa qowlkiisa oo kale tacaala ilaahay waa sareeyaahe ilaahay waa sareeyaahe ilaah uu yidhi watadun watadunnuuna waxaad u malaynaydaan in labidtum maa labidtum inaad naanagaan ilaa qaliilan in yar maahane marka tacliiq lagu sameeya ficilka labadii mafcuul in loo jeedaa shardi maaha maaha shardi in mucalliqa labadii mafcuulood sariixa inay ka dambayd oo la yidhahdo mucalliqaana u diido waa kuwaas in la yidha shardi maa hal xabada inaan la sheegina dhacdo mar haddii mucalliq uu yimaado oo uu xiray ficilkan labadii mafcuulba inaan la sheegina banaan hadda tanaada ka mida fiiri watadunnuuna waxaad malaynaydaan aw labadii mafcuul ficlaaba ka dambeeye ha intaas naafiyadaha mucalliq ah mar haddii mucalliq la helay labadii mafcuul in la arkaa shardi maa watadunuuna waxaad u malaynaydaan in labidtu maa labidtum inaad naanagaan ilaa qaliilan in yar maahan qaliilantu mafcuul waxay tahay labia ha labadii mafcuul midna lama sheegin halkaan ay maa labidtum inaad naanagaan ilaa qaliilan maahan wa laamul ibtidaai weeye shaygii sadaarada iska lahaa laamul ibtida sadaaru iska lahaa hmm, sadaara oo iska maruusan sadaaro lahaynaa jirtaa la fii baabi ina u ahaa saas wey fii baabi ina unbu sidaarada waaya laamubtida inta kale sidaaru leey walaamulibtidaa naxwu qawlika waa hadalkaagoo kale oo tidhaahdo calimtu waxaan ogaaday lazaydun zayd qaaimunkii taagan inuu yahay lazaydun zayd qaaimunkii taagan inuu yahay fiiri hadda maxalushaahid calim ah, labadeedii mafcuul waa laga xilay mucalliq aa yimid waa laamtaas laamubtidaha laamtaas laamubtidaha la zaydun khalaas mubtadii khabaraa laga dhiga macalkana ka dhismisay iyo wa qawlihi dheh iyo wa qawlihi naxwu qawlika iyo wa qawlihi taasaa nuskada muxaqaqada ku taa iyo wa qawlihi ilahay qowlkiisa oo kale tacala ilah waa sareeyaahe walaqad calimuu wallaahi qad xaqiiqe calimuu way ogaadeen laman qofkii waa kaas laan mubtadu laman laamtaas weeye laman qofkii ishtaraa gatahu oo qaata sixirka maa lahu qofkaas inuusan u sugnaan fil aakhirati aakhira dhexdii usan ugu sugnaan min khalaaqin khalaaqon nasiibba wax nasiiba inuusan kulahayn qofkii adduunka sixroole noqda walaqad calim wallahi qad xaqiiqa alim way ogaadeen laman qofkii ishtaraagata huwa mankuhu sixirka maa lahu qofkaas inuusan u sugnaan fil aakhirati aakhira dhexdii usan ugu sugnaan min khalaaqin khalaaqun wax nasiibka mubtada ka manta maaa ah, waa laga xidha laamtaasaa ka xirtay iyo walaamulqasami kii shanaad wadalika miaalkii ka qawlu shaaciri wa shacirka hadalkiisiiyoo kale oo uu yidhi walaqad calimtu wallaahi qad xaqiiqi calimtu waxaan ogaaday lata'tiyanna inay ii imaanayso ii imaanayso ii imaanayso maniyati aniga geeridayda in almanaaya geeriyaalka laa tadiishu ma wareerto sihaamaha leebkeeda hadii leeb lagugu soo rido adduunka waxa dhacda haddaan malagaaga jirin inay ku agmarto oo u shiishka gafo laakiin mawd alla kuu soo diray ku agmari ma leebkiisa waa kugu dhacaa asaga lagama yaabo inuu kula gafo lagama yaabo waa been been aragto sidaad dhintay inta naftiisi laga daba tagaa laga soo dhig mid abuug ku qoray mid abuug ku qoray oo yidhi sheekh muxidiin celi aaxirtiisii malag mid ka qaato hmm. kaasuu raadiyey cagto cagta u saaray samad meelaha samabaadka dhexdooda war samaday ahe xadno samabaadka mid un ka mid a ah toddobaad ha sanada toddobaad ka waran uga daatay isagoo dambiil kusii sita kuy ha inuu dambiil ku qaado xataa beenuul yaa u sheegaba ha isaga dambiil ku adeegtee malabku inuu dambiil ku adeeg yaa noo sheegay ma ninkaas waa qaybi kaasu intaa uka hor wariya ardaygaygad naftiisa soo qaadayda idan la-aantay he waa la ii soo diray ka warran malagii waa miskiin oo isaga calacalay shiikuna waa amir katara hadaa la soo diray aniga idala qaadi kartaa haraati uga dhifti inuu ka kala firdiy ha toddoba da-aad u dhali kuma laho shiikii magaciisa xu aha shiiki o toddoba da shakali yare mi miduun ahaa magacula xerkiisu ahay waxay dhahan naftu inta kusoo laabatay maydkiio meeshii yaal uu iska guursaduu toddoba da-aad dhala kadib been badan been badan walaamu lqasami ka qawli shaaciri walaqad calimtu wallahi qad xaqiiqi calimtu waan ogaaday uu yidhi lata'tiyana maxaushaadku waa kaasaa lata'tiya laamtaasa laamuqasama laamtaasa laamuqasama calima iyadaa ka daba martay labadii mafcuul waa ka xidheen marka dhihi maydid aawa labadii mafcuul horta ha la xidhan yaan la xidhan marba hadii la xidhan inay muuqataaba shardi maaha lata'tiyanna way imaanaysa maniyati manyatii geeridayda inalmaraaya geeriyaalka la tadiisho ma wareerto sihaamuhaa leebyaalkeedu ma wareeraan leebka ay soo ridaa asaadis walistifhaamu wa istifhaam waxyaalaha mucalliqaadka waxaa ka mid a ah istifhaam ka qawlika hadalkaago ka tiraahdo calimtu waan ogaaday azaydun zayd qaa'imun mid taagan niya waxaa la hadalkaas ma isqaba kara calimtu waan ogahay inaad tidhaahdo haddana aad adiga weydiido oo tira anigu waa ogahay zayd ma taagan yahay isma qaba kartaa inaad cilmina sheegato su-aalna aad la soo taaganta od laba ii sheeg isma qaban kartaa le saas darteed waxaa lagu awilaysa jacibku casharkii shalay ku awilayay waa soo akrideen kolleyba maanta soo dalaateen jawaab a meesha waxaa lagu awilayaa calimtu waxaan ogaaday jawaaba hada jawaaba haadalkalaam saasay aheed ah, calimtu waxaan ogahay haddaad iweydiido hadday tirahdo azaydun qaali waa kaaga jawaabi karaa wa ah, haddaad iweydiido oo aad tirahdo zayd ma taagan tahay jawaaban kuu hayaa wey ilcilmigaan uleeyahay inu taagan in kale saas weeye calimtu waxaan ogaaday jawaaba haadalkalaami xashiyada sajaaciga matniga meelahaasu kusoo sheegi jiray hadda azaydun qaa'imun waxa wey mubtadiya khabar wey lafdiga laakiin maxalkaa ka nasiisan yahay hamsadaasa wakadalika wa milu dalika tacliiqaasoo kale xaasilun waa soo xasilay hamsadaa laba misaal lagaa siina oo marna hamsadiya waxaan rabaa istifaamta istifaamta laba misaal lagaa siina oo marna istifaamtiya xaraf noqone marna macmuulyaalka mid kamid hay noqone marna macmuulyaalka labada macmuul ayba mid kamida noqon istifaamtu marna waxay noqeen xaraf oo ka horeeya macmuulyaalka labadii ku ku rabaa mid waa ku tusay kii kale wakadalika wa mithlu dalika oo kale xaasilun waa soo xasila idaa waqtigii soo xasila kaana uu ku sugnaaday fi jumlati jumlada ismu istifhaamku sawa waa isku mid kaana ismu istifhaamku ahaye axadda jus-an liljumlati jumlada labadeed jus mid ka mid a aw kaana ismku ahaaye fadlatan xataa fadlaha ahaw marka mar wuxuu noqona istifhaamku xaraf ka horeeya jumlada marna labada ju labada juse jumlada mid kamidu noqona marna fadlu noqona waaba saddex soomaa waaba fadl asagoo xaraf ah istifaamkii azaydun qaaimnad kusoo ogaa asagoo jumlada labadeeda jus mid kamidana waa kana falawalu midka horeeya oo ah istifaamkiio jumlada labadeeda jus mid kamida noqday naxwu wa waa ilahay qowlkiisao kale tacala ila waa sareeyaa ila wuxuu yidhi wala taclamunna wallaahi waad ogaanaydaan oo ogaanaydaan oo ogaanaydaan ayunaa keenne ashaddu adayg badan cadaaban xagga cadaabka ayunaa keenne huwa isagu ashadu adayg badan cadaaban xagga cadaabka waa abqaa baaqi ahansho badan ayuwa taas iska mubtad soo ma jeedo mubtadaa laga dhig labadii mafcuul mid kamidan wey walaa taclamuna cabdullah walaa taclamuna awa faacilkeeda walaa taclamuna waad ogaanaydaan oo ogaanaydaan awa faacilkeeda waawur jamaaca ah wey yay lamidtood hore loo soo ogaaday maya lamid maaha hay taasay lamid ta ha ah, ila latublawna waa joogtaa lagama xadkin ha ah, wawdii faacilki waa joogaa laakiin waxay lamid tahay walatasmacunna ay lamid tahay iyo yasudunaka kuwaasay lamid tahay hmm, kuwaasay lamid ta wala taclamuna waad ogaanaydaa ogaanayda qaabka loogu dhawaaqaha waa la fiiriya waad ogaanaydaan ayunaka mideeda kaleeto fiiri walaa taclamuna waana iska caddahay inay wawdu tahay sooma ha dama nuunka ma kori karto ilaa nuunu tawkiid haddii ficilka uu la xiriirsado xaairka lagu binay jiray fatxa lagu binay jiray ha walaa taclamana la dhila haddii anta ay tahay waay wixii qaacidaho la bartay waa in la dabaqo waa thani kan labeeyo waa maxay waxa weeyaan fadlaba wey ismu istifaamku xataa ka mid ma ahan jumlada labada mafcuul aheed juz ka mida xataa ma ahan maba ahama ee waa iska fadlo laakiin ismu istifhaam unbaa meesha yaalla wathani midka labeeyo asagoo ismu istifhaam fadlaahu meesha ku jiro ka qowli waa ilahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaa waa sarreeya ahe ilaa wuxuu uhi wasayaclamu way ogaa doonaan aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyeen aya munqaladin gadoonkee yanqalibuuna ay gadoomayaan aya masderad ka macnaynay ilaa ayun horayaan u ogaanay ayun bixasabi ma maa yudaafu ilayha ayun bixasabi maa tudaafu ilayhi halkaana sijaaciga kugu dhiga ayun bixasabi maa tudaafu ilayhi wixii loo idaafeey noqota haddii masder loo idaafeeyo masder waay ayadu hadda mafcuulmulaqnimay ku nasbisanta ah, mafcuul mulaq wey ficilka ka dambeeyo yanqalibuuna mafcuul mulaqiisi wey ah, ficilka ka dambeeyo yanqalibuuna Ah, wasayaclamu way ogaa doonaan aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey ay yamunqalabin gadoonkee yanqalibuuna ay gadoomayaan sayaclamu labadeedii mafcuul waa laga xiray aawey eh, hadda waanagi nidha hadi laga xiray sharti maahan in muuqdaan meeshaba kuma yaalin hadda labadiiba labadii hal mid xataa meesha kuma yaal ayadaanu ah, waa yanqalibuuna hadda mafcuulkeedii mafcuul mutlaqna wey weliba faaya munqalabin aya munqalabin mansuubun waa la kordhigay biyanqalibuna lagu kordhigay cala lmasderiyati lagu kordhigay ee yanqalibuna way gadoomayaan aya inqilaabin kutusa inay masder tahay aya inqilaabin gadoonkiisii wa yaclamu yaclamuna mucallaqatun waa laga xihay can iljumlati jumlada biasliha dhammaanteed limaa shay dartiisa looga xihay fiiha jumlada ku sugan oo min ismi listifaam ismu istifaamka ah wa huwa ismu istifaamku ayun wey wa rubamaa waxaa la arkaa tawahama inay maleeyaan bacdu dalabati ardada gobolkood intisaaba ayin ayin kordhimideeda biyaclamu uu ku kordhimay oo marka la yidhaha sayaclamu wa sayaclamu way ogaadoon aladiina kuwiya ogaanaa dalamuu dulmiga sameeyeen aya munqalaabin ixraab inuu la soo boodo yidhah mafcuulu awel mafcuulu awel iska yidhahdo arday ibtidaa'iga saasay moodaayeen biyaclamu lagu nasbiyey intisaaba ayin ayin kordhigmideeda biyaclamu uu ku kordhigmay wa huwa tawahum kaasu khadan waa an qaacida qaada marka liana alistifaama istifhaam lahu istifhaam waxaa u sugnaaday sadrulkalaami hadalka awalkiisa falaa yacmalu kuma camal falo fiihi istifhaam ma caamil qabla hortiisa ku sugan qaacida ka dhigaba qaacida ka dhigo maba ku camal fali maba ku camal fali karaba maba ku camal fali karo falaa yacmalu kuma camal fali karo fiihi ismu istifhaam ma caamil qabla hortiisa ku ilaa fi masalatayni lakin istitna ay leedahay ilaa fi masalatayni laba masalaa jirta waa go waa goorma idaa kaana alcaamilu xarfa jarin ow mudaafan hadduu caamilku xarfi jar noqdo asagoo ka horeeyu ismisifaamka ku camal falaa biayikum biayikum lmaftuun saas ma ahayno suurat nuun ama suurat lqalm suurat lqalm biayikum fiiri ayida hadda baabaasaa jare waana ka horeeya waa caamil ka horeeya waana caamil ka horeeya waa la ogoli maxaa kaleeto hadduu mudaaf noqdo caamilkuna oo uu ismisifaamkii mudaaf ileyhi noqdo de waa laasim in caamilka hormaro taasna maxaa leedahay abuu man zaidun de abuu man qofkee aabihiis uu yahay zaydun abuu man qofkee uu aabihiis yahay zaydun zayd abuu man hadda mantaas waa ismu istifhaam yaana jaraya jaraya abuda ila abu mudaaf man mudaaf ilayh waa abu man zaydun waa baday hmm. marka waxaa leedahay liana istifhaam istifhaam lahu waxaa u sugnaatay sadrulkalaami falaa yacmalu kuma camal falo fiihi istifhaam maa caamil qablahu hortiis ku sugnaaday laakiin labaa laga soo reebaya ilaa fi mas'alatayni labaa laga soo reeba laba masalo soo reeb Ah, in kaana alcaamilu xarfa jarin o oh, mudaafan wey waa labadaas hmm. labadaas ka soo reec biayikum oo kale abuman zaydi halkaas lixdaasuu mucalliqaadii ka dhigay mucalliqaadii lixdaasuu ka dhigay ibnu hishaam markuu qadriga joogay laakiin shuduurdahabiga tobanuu ka dhigay afar kaluu ku daray mucalliqaadda afar kaluu ku daray shuduurdahabiga shuduurdahabiga kitaabkan uma dhow waa ka faa'ido badanya cajaaib u leeyay hmm, wuxuu todoba ka dhigay lacala lacala haday ka dabamarta labada mafcuul baa ka xidhe wa in adrii ma ogi lacalahu lacala ta'khiira alcadaabi fitnatun lakum imtixaan laynan imtixaana inuu yahay wa mataacu ilaa xiini wain adri lacalahu fitnatun wain adri adri aw labadeedii mafcuul lacaladaasaa ka xirtay suurat alambiya wain adri lacalahu fitnatun lakum wa mataacu ilaa xiini athaamin low ashardiya Ah, low shardiya alusiguna ku dara lowda shardiyadaa ku dara lacalada laakiin khilaafu geliya low shardiya qaala shaaciru shaaciraaba gabiyey baydu ku soo arooriyey shuduur dahabiga walaqad calima alaqwaamu low ana xaatiman araada haraa almaali kaana lahu wafrun <laughs> walaqad calima alaqwaamu low ana xaatiman uu ka dhigay satriga hore araada haraa almaali kaana lahu wafnuna cajuskiiyu ka dhigay marka maxalshaadku waxay tahay waqad calima alaqwaamu qoomyaalkii waxay ogaadeen low ana xaatiman haddii xaatim araada uu dooni lahaa haraa almaali maalka hodantinimadiisa kaana lahu wafrun nasiib weynu ku yeela laha ganina waa noqo laha laakiin mar haba saga inu maal yeesho xaatim wuxu raba inu wax bixiyo shilinkii soo gala hore uu dhiiba marka maxamsheedka fiiri walaqad calima alaqwaamu low ana xaatima marka walaqad calima alaqwaamu calimo labadeedi mafcuula wey lowdaasaa ka xirtay shardiyada walaqad calima alaqwaamu low ana xaatima araada haraa almaali kaana lahu wafrun ataasic kam alkhabariya kama khabariya hadday ka dabarta labadi mafcuul baa ka xidhi alam yarow kama ahlagnaa qablahum min alquruuni alam yarow awa ra raad waa cilmiye waa raadi cilmiyada aw labadeedii mafcuul alam yarow miyaysan ogeyn kam badanaa a amase kam in badan oo badan aan ahlagna halaagnay qablahum ayaga hortood kam kamtaan aada u jeedaa ahlagna mafcuulkeedi wey oo soo taqadumay mafcuulkeedu soo taqadumay wey yarow labadii mafcuulba lama hayo sagaal soo maaha wuxuu toban uga dhigay toban anaa kale hormariya saas isaga uma tirine inna haddii macmuuliyaalkeeda laamudhibtidda uu galo ayadoona mucalliqay noqeen zay waxaa leedahay calimtu waxaan ogaaday ina zaydan la qaa'imun calimtu waxaan ogaaday ina zaydan la qaa'imun la qaa'imun fiiri mar hadday laamdhibtidda macmuuliyaalka gasho markaasuu sharax fiican saaray oo wuxuu idhi laam laamdhibtidah amuu yahay mucalliq ilaa laamdu mucalliqaadu ka mid ahay mofti wuxuu waxaa la arkay ayadoon laamo ku jirin oo laga xiray ah, oo ina keliyu ka dambaydo taasna waaba la sheegeen muxadagaba la sheegeen tobankaasuu ka dhigaya mucaliqaadu wa inamaa wax kale maaha sumiya waa la magacaabay haadihi lafcaalu wa inamaa wax kale maahan sumiya waa la magacaabay haada alihmaalu camal halayntan tacliiqan marka inta mucalliq uu ficilka ka daba maro labadii macmuul uu ka xiro ihmaalkaas oo ficilka la ihmaaliyey lafdan tacliiqa lagu magacaabay waynamaa wax kale maaha sumiya waa la magacaabay haada alihmaalu camal halayntan tacliiqan a lagu magacaabay maxaa loogu magacaabay liana alcaamila ln ahy laamta iyo hamsada horey intaasaa siyada ku ah meesha intaasaa siyaada ku ah liana alcaamila caamilka adee fii naxwi qowlika qowlkaaga oo kale xaalu ku sugnaaday calimtu waan ogaaday maa zaydun qaa'imun zayd inuusan taagnayn caamilka halkaas oo kale ku sugan annada waxaa lagaa sugaa khabarkeedii caamilun waa camal falaa fi lmaxalli maxalku ku camal falaa walaysa caamilan mid camal fala ma ahan fi lafdi lafdiga ku camal fala maxalku ku camal falaahi maalka lafdiga ku camal fali maaha fa huwa caamilkaasu caamilu waa caamil laa caamilan caamilna maahan hmm. waa caamil oo maxalku ku camalfalaa caamilna ma ahanoo lafdigii ku camalfali ma fa shubiha waa la shabahay caamilkaas bilmar'ati islaantiia lagu shabahay islaantii almucallaqati la laalaadiyey ha islaan ninkeedii laalaadiyey aa lagu shabahay allatii islaanta hiya ayadu laa musawajatun mid nin le ma ahan oo nin la dhaqma oo usoo hoyana oo biila oo kafaalo qaaday oo mas-uuliyaddeeda u taagan male walaa muallaqatun mid la furayba maahan oo kaka rag raadsatee ha eber wey waa mucallaqa meel dhaxay ka lalaada ninay meel uga ugu xihan tahay oo dala waxa wey mehir ugu xihan tahay ninkiina nin u taagan dhaqan maaha ah, gabar madax banaan maahan oo suuqa wax weyn ku jirto oo guur u taagan gabar nin laho mas-uul laga yaho dhaqan haysatana maaha mucallaqa la yidhahda laa hiya hiya gabadhi laa musawajatun mid la guursado oo reer saxale maahan walaa mudallaqatun tu la furayna maahan walmar'atu islaanta almucallaqatu oo la lalaadiyey hiyalatii waa midda asaa-a uu xumeeyey zawjuha ninkeedu cishratahaa la dhaqankeedii waa haweeneyda ninkeedii la dhaqankeedii uu xumeeyey hmm, waa oday soomaaliyeed oo gabar yaru iska guursaday dibba looma arag marka ha dibba looma arag waa dulmiga ka midta moogta dibba looma arag bahdi weyne meelahaasaa lagu sheegayo kuley dad weydiin ah, sanad iyo lababa kama warqabo wadaliilu daliilka tusaa calaa ana alficla ficilka caamilun inuu ku camal falaa filmaxal maxaa loo daliishaday maxaa loo daliishaday inuu caamilkaanu maxalka ku camal falaa lafdiga inuusan ku camal falin waaba muuqata ah, oo inuu la camal haleeya xagga lafdiga ishaa lagu arkaa ee inuu maxalka ku camal falaa xaa loo daliishaday wdaliilu daliilka kutusa calaa ana alficla ficilka caamilud inuu ku camal falaa fi lmaxali maxalka annahu shaniye yajuuzu lcadfu cadafaa banaan calaa maxaliljumlati jumlada maxalkeeda lagu cadfo binasbi kordhig wax lagula cadfo wadalika mithaalkii ka qowli kuhayir kuhayir ninka la dhihi jiray qowlkiisii wey ah, axadu cushaaqi lcaraba la yidhaha almashhuuriin dadka caashiqu uu aad u rafaadiyey ee carbeedu ka mid a ah, nin gaaban oo madow oo fil daran wamaa kuntu anuu maba ahayn u yii wamaa kuntu anigu ma ahayn ninkaas waa inuu soo jeedo inuu sii jeedo lama kala oqon fildarada meeshuu ka gaaro hmm, inuu soo jeedo iyo inuu sii jeedo waad ku shakina ma jeegad yaa kusoo xigta mase wejigii ma kala taqaana wamaa kuntu anigu ma anan ahayn u yidhi adri mid og qabla cazata gabadhaas caze layraa horteed malbuu ka booyin waxay tahay aniga booyinba ma oqonayo ha gabadha caze layraa ka walaa muujicaati lqalbi qalbiga kuwa xanuujiyana ma aanan aqoonu yidhi waxyaalaha dadka murjiya xataa tawallad ilaa ay qalbigayga qabsatay tawallad ilaa ay qalbigayga qabsatay ula jeeda ilaa iga jeesato in nacdayna waa dhici karta laakiin saas daahir maan sida uu u sharxayo maxamed xidiin saas wey wamaa kuntu anugu ma aanan ahay inuu yidhi adri mid og qabla cazata cazado gabadhi uu jeclaa caza malbu ka booyin waxay tahay maana noqonin si loo booyo iyo midna oqonin iska laban iska waaqaysan iska ahayo farxad ku noola maalinkan case jeclaadaan gartay sida loo booyo ilaa anigaa booyaah fiiri marka maxalshaadku waa maxay adri aw labadeedii mafcuul adri wamaa kuntu anugu ma aanan ahayn adri mid og qabla cazata caza horteed malbukaa ma maxay tahay so ismu albukaa jumladi khabara la iskaga dhigay walaa muujicaati fiil waxaa lagu cadfaa jumladaas malbukaa walaa muujicaati waana nasbisanta suma jeedo muujicaati waa jacmu nasarin kasra lagu nasbiyey muujicaatidaas waxaa lagu nasbiyey malbukaa maxalkeeda lagu cadfo taas maxay na tuustay malbukaa lafdiga kuma camal falin adriidu laakiin maxalkay ku camal fasho oo maxalku waa nasbisayn taasayna barto walaa muujicaati alqalbi qalbiga kuwa xanuujiye murjiyana ma aanan aqoon jirin uy ay qabsatay qalbigayga ayado facadafa waa cadfay shaacirku mujicaati binasbi kordhiguu kula cadfay calaa maxali qowlihi qowlkiisa maxalkiisa uu yidhi malbukaa-u alladii malbukaa-ugii culliqa laga xihay canil camali camalfal fiihi dhexdiisa lagu camal falo may culliqa laga xihay canil camali camalfal fiihi dhexdiisa uu ku camal falo qowluhu shaacirka qowlkiisa uu yidhi adfi yaa ila socda yuusma ila socotaa qawlu waxa lagu godaa lagaa raba ya ku laabo daartaan ku laqbeeyo mhm. ma muxuu yahay alb wuxuu yidhi facadafa wuu cadfay muujicaati binasbi kordhiguu ku cadfay calaa binasbi kordhiguu kula cadfay calaa maxali qawlihi shaacirka qowlkiisa maxalkiisa uu yidhi malbukaa aladi mabukaa culliqa laga xiray qowluhu shaacirka qowlkiisa uu yidhi adri anil camali camalfalaa laga xidhay fiihi dhexdiisa uu ku camal falo qowl waxay ku rafcisanta haye haa kaa celinaayo faacilkaagi bal ka fiirso markaan ku idhi waxaad hubto lagama shakiyo wallahu subxana wa tacala alam sala allahu alaa nabiyina maxamed